maalinkii labaad waa maalinkii labaad amaba saddexaad muctamarkii lixaad ee ansaaru sunna ee cinwaankiisu ahaa binaa alumma wa muqawimaat binaa alumma wabiidn illahi subxaana wa tacaala muctamarka amaanadoodu waxay noqon doontaa laba qaybood qayb aanu insha allah subxaana wa tacaala ku qaadaa dhigi doonno afar qodob oo ahamiyadooda leh iyo qayb kale iyaguna raacsan mashruucii dacwiga ahaa biidn illahi subxaana wa tacaala haddaba waxaa maanta inala jooga labaantii culimmada soomaaliyeed ilaahi subxaana wa tacala ha barakeeyo oo runtii masaladan iyada u bixi doona waqtiga oo yar insha allah subxaana wa tacala waxaan isku dayi doonnaa in faqaro walba ama qodob walbaba laba sheekh ay tacliiqiyaan iyadoo labada sheekh ee tacliiqinayna ay qaadan doonaan shan iyo toban daqiiqa biidni illahi subxaana wa tacaala ummad in ay hinqato oo ay kor u kacdaay inay kufto oo ay wejiga dhulka la dhacdaay wax soo jireenah unbaa ahay taariikh ahaan runtii fii zamani nabiyi sala allahu calayh wasalam iyadoo cerka ay marayso riddadii marka ay timid waa la ogaa dhibkii ay keentay iyo siday ilaahi subxaana wa tacala u qadaray inuu u bambaxo abubakar radi allahu canhu arrinkaa uu ka dhiidhiiyo waa la soo gudbay waxaa la yimid casrigii umowiyiinta la yimid isjihaar bay lahayd aakhirkana hoos bay u dhacday alcabbaasiyiin baa la yimid koray u kacday hoos bay u dhacday alayuubiyiin baa layimid korbay u kacda hoos bay u dhacday cumaaniyiin baa layimid korbay u kacda hoos bay u dhacday e marka ummaddu inay hawadaa isku shareertaay waa sunno inay afka dhulka ku dirsatana waa sunno min sunan illaahi jalla wacala laakiin maanta waxaan rabnaa inaannu ka hadalno ummad see lagu dhisi karaa innagoo diiradda saarayna wax innagana xuseeya gaarkaynoo ah faqrada koobaad waa mashruuca almusaalaxa wa dowruhu fii binaa'i alumma oo ay iftiimin doonaan kul min fadiilat sheikh axmed cabdisamad iyo sheekh cabdirashiish cali suufi qodobka labaad alxifaad cala alamn wa dowruhu fii binaa'i alumma amniga ilaalintiisa iyo sida ummad loo dhiso waxaa u bixi doonaa fadiila sheekh bashiir axmed salaad iyo fadiila sheekh moxamed cabdi uman qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa addacwa wa dowraha fii binaa'i alumma waxaa u bixi doonaa adoctor shibl iyo oo maqan yahay doctor moxamed sheekh cusmaan iyo muuqdo qodobka kale afaraad waa alsoomaaliyu fi lmahjar wa dowrun fii binaa'i alumma waxaa iftiimin doona sheekh mustafa iyo sheekh maxamed idriis biidnillaahi subxaana wa tacaala waxaan ku hormarayaa marka qodobka koowaad ee ah ummad in la heshiisiiyo gaar ahaan marka kontakiskan ay taagan tahay innaga si gaara ah ayay runtii inoo khusaysaa qodobka waxaa u bixi doona fadiil sheekh axmed cabdisamed iyo fadiil sheekh cabdirashiid shacli suufi sheekh cabdirashiid shacli suufi oo insha allah subxaana wa tacaala jawaanib fara badan ka iftiimin doona maadaama dacwadan u helay usoo taagan tahay taa ay tahay sheekh xamed cabdisamad oo maydaaniyan arrinka kan u galay mashruucii la xiriira mu'aakhaadka iyo walaalayntana uu runtii wax badan markaa uga geystay hadalkiiba inta badan anaa qaatay war saacaddiiba anaa cunayo insha allah shan iyo toban daqiiqa insha allahu falyatafadal fadiilatu mashkuura bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهي waxaa ka baryaynaa subxaanaه wa tacaala kulankeenna kulan khayr oo wejigiisa loola jeedo inuu ka dhigo innaga iyo dadkeennana ilaahay uu ku anfaco mowduuca ku saabsan musaalaxada iyo kaalinta ay ku leedahay dhismaha ummadda iyo horumarinteeda waxaa ina ku filan inaynu ogaanno cidda horumarinta samaynaysa ama ilbaxnimada samaynaysa ama wax dhisaysa awood iyo doonis ay wax ku dhistay u baahanta marka ciddii wax dhisi lahayd haddii ay doonisteeda iyo awooddeedu aanay iswaafaqsanayn ee ay iskhilaafsan yihiin awooddoodii aanay meel ku wada jeedinayno wax ku wada qabanayn wax weyn u dhismi kari mayaan intaasaaba tusaale inoo ku filan marka waxaan eh, rabay inaan marka hore muujiyo musaalaxada ereyga ahi wuxuu muujinayaa dad awal isku dad ahaa oo si qalada ay dhib uga dhexdhacday ama khilaaf ama wax unay u dhex mareen oo dib laysugu soo celinayo marka qadiyaddaas dadka dib laysugu soo celinayo musaalaxada marka intaynaan gaarin waxaa mudnaanta leh inaynu horta ummad noqonno oo innagu aynu wax isu nahay maxay u baahanta ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan uu cibaadadiisa u abuuray oo rususha uu u soo diray kutubtana u soo dhiibay oo loogu baaqay ilaahay xikmaddii uu u abuurtay oo cibaadadiisa ah inay aqbalaan labay noqdeen qolo waa iska diiday oo waa kuwa gaalada la yidhaahdo dadna way aqbaleen oo waa mu'miniinta huwa aladii khalaqakum faminkum kaafirun waminkum mu'min dadkaas aqbalay ilaahay farriintiisii iyo xikmadduu u abuurtay waa dad ilaahay ku xihan subxaanahu wa tacaala inta ilaahay ku xiranna iyagu inay isku xirmaan baa laga doonayaa oo awliyaaullaahi iyo awliyaa'uraxmaan baa loo yaqaan waa dad isku duuban dadkaasi ilaahay wuxuu ka dhigay dad walaalo ah oo dartiis ku walaalo ah innama almu'minuuna ikhwa xiriirka ka dhaxeeya waa walaalnimo keli ah col baa nahay iyo waxbaa naga dhex waxaasoo dhani ma jiraan sidaasoo ay tahay haddana waxaa lagu daray inay isjeclaadaan oo dar ilaahay isu jeclaadaan oo ilaahay uu sidaa ku jeclaanayo ay janno ku helayaan oo iimaankoodu kaamil ku noqonayo dadka noocaasa marka oo sidaa isu jecel oo nebigu uu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay yihiin kaljasadi alwaaxid hal qof jidhkiisoo kale ay yihiin dadkaasaa ilaahay wixii uu u xilsaaray subxaanahu wa tacaala iyo dhulka inay camiraan iyo inay kelimaddiisa kor yeelaan isu kaashanaya oo ka wada shaqaynaya dad walaalo ah isjecel midaysan oo isku duuban khayrka isu kaashanaya iyo ka hortagga sharka intaaba isu kaashanaya horta ummad noocaasa inaan nahay baa marka hore laynaga doonayaa ummadda noocaasa waxaa diintu bartay inay sameeyaan wax walba oo walaalnimadooda iyo midnimadooda xoojinaya ayaa lagu amray dhinaca kalena wax walba oo walaalnimadooda iyo midnimadooda dhaawacaya ayaa loo diiday oo laga mamnuucay intaa marka iyagoo xaalkoodu yahay waa bani aadam waxba isku khilaafayaane kullu bani aadama khata wa khayru lkhataa'ina tawaabuun gaf baa dhacay waa la iskhilaafay waa la diriray waxbaa yimid xaaladaas ayaa islaax daati اlbayn uu imaanaya oo uu mashruuc noqonaya waa laf kabnayd oo jabtay sidii dib loogu kabi lahaa shaqo ah weeye haddaba kelimaddaa shiikha ka hadli doonee waxaan ku khatimayaa inaynu isla fahamno dadkan marka horeba haddaysan ogayn waxa ay isu yihiin oo walaalnimada iyo isjacaylka iyo midnimada iyo iskaashiga ah iyo inay hal jir isku yihiin bal qur-aanku inay hal naf isku yihiin buu tilmaamayaa dadkii haddaanay qorshahaba ugu jirin oo aanay waxbaba isu ahayn markay diriraan dee waxbaba kama maqnaba annagii reer hebel waa dirirnay annagii qole heblana waa dirirnay way iska kala tegayaan laakiin markuu og yahay in jirhkiisii qayb ka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 diyaaraddaad fuushay ama tareen ama mushaafir baa tahay qaar baa business ah qaar baa kada waa kala duwan yihiin wakhtigaa ay halkaas waxa ay cunayaan iyo meesha ay kursiga ay fadhiyaan waa mataacu lmusaafiriin weeye adduunyaduna waa mataac laakiin waxaa ka khayr badan baa ilaahay yidhi wamaa cinda allahi khayrun waabqaa yaa iska leh hada alkhayru wahada albaqaa liladiina aamanuu sifooyinkooda marka ilaahay ka hadlay awal sifa iimaan bay leeyihiin waatuu haddan walaalkeen uu ka hadlayey sheekh moxamed asaasu bismi اllah nacam liladiina cindahum sifat اliimaan yuuminuuna biاllah ilahay bay rumaysan yihin aakhiray rumaysan yihiin aakhira inay adduunyada ka khayr badan tahay bay ogyihiin sifaatihim waxaa ka mida ah, wacalaa rabbihim yatawakkaluun rabbigood bay tala saaranayaano umuurtooda oo kulligeed dhammaanteed iqa iyo kalsooni calaa rabbihim markaasaa ilaahay ka sheekeeyey sifaat ay leeyihiin waxaa ilaahay aada iyo aada ugu soo celceliyey oo aayado isku soo daba noqonaya ah alcaf in la faman cafaa wa faajruhu calى اllah baa ilahay in badan ku celceliyey asaasan insaanka bani aadamka alinsaan jinsiga aynu ka mid nahay ee insaanka leedaha anigu qur-aanka waan u fiirsado min awalihi ila aakhirihi lafdiga insaan haddaad qur-aanka ka maqasho laba shay unbaa daba taal in uu ilaahay ka sheekaynayo asalkiisa iyo wixii laga abuuray iyo xusuusin nicmooyinka ilaahay uu siiyey iyo tan labaad oo ah damuhu insaanku inuu madmuur yahay sifaadkiisa damiimka ah ee lagu abuuray ee uu u dhashay baa ilahay ka sheekeeya marka wax ka xufaad badan baad leedihiin ee ka soo saara ilaahay meel uu ku tilmaamay insaanku waa fiican yahay lafdu linsaan منوعا فإن الإنسان كفور إن الإنسان لظلوم كفار لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط insaanka iyo sifaadkiisa damiimka oy ka mid tahay xubu shayi iyo ikhtisaaskiisa itaarkiisa uu jecel yahay baa ilahay ka hadlaa waxa kaliya oo ka bixin karana waa alصifaat aliimaaniya iyo inuu aakhiro rumaysan yahay marka aad qofka cafinayso cafwiga aad la imanayso waxaad ilaahay ka rajaynaysaa wax weyn inuu kugu siiyo faman cafaa waaslaxa faajru cala allah nusuusta qur'aanka iyo axaadiidta nabigana calayhi salaatu wasalaam waa ku wada cad tahay nin buu nebigu ka sheekeeyey fi lxadiidi saxiix rajul min bani israa'iil oo khata ahaa oo dembiile ahaa wuxuu ahaa maalqabeenu dadku daymin jiray maalka daymin jiray lacagtiisa daymin jiray dhallinyarada u shaqaysay hilmaantiisu wuxuu ka odhan jiray markay daynta ay ka soo qaadayaan haddii ninkaa daynta aan ku leeyahay uu muushir yahay oo uu iska bixin karo si wanaagsan iiga soo qaada hadduu mucsir yahay oo ila goodhayuna waxba haysaninna iska xafiya tajaawazuu canhu lacala allaha an yatajaawaza cana inuu ilaahay iska keen cafiyo yaan ilahay ka rajaynaynaa waxaa ilaahay yowma alqiyaama bayna yaday illaahi la hor keenay ninkii maxaad haysaa baa layidhi laa shay camal saalix wuxuu leeyahay oo kale ma jiro ila alcaf dadku cafin jiray wuxuu yidhi yaa rabbi maal baad isiisay wa kuntu aquulu tajaawazuu cani lmucsiri lacala allaha an yatajaawaza cana ilaahay wuxuu ku yidhi sifadaas karamka ah naxnu awna bika minha tajaawazuu can cabdi waadkhiluu janna iska cafiyo jannada hagaal marka ikhwaanii mawduucan isagaa mawduuc wuxuu ku wanaagsanaa culimmado dhan ay ka wada hadasho isagaa ugu muhiimsan maxaa yeelay nataa'ijka cagsigiisa cagsu sulxi in la iscafiyo oo la heshiiyo oo walaalo la noqdo oo walaaltinimada ilaahay laga hormariyo walaaltinimada dhalashada iyo qabiilka mu'minka iyo mu'minka waxaa walaaleeyey bayna almu'minayn bayna almu'miniin allahu rabb اlcaalamiin inama almu'minuuna ikhwa wa kalaamu rabbi اlcaalamiin nabiga calayhi الصalaaةu wasalaam aakha bayna asxaabihi ukhuwada kore islaamka ka soke ayuu hebel iyo hebel walaalaatihi buu odhan jiray labadiina walaalaatihi sacd bn rabiic radi allahu canhu iyo cabdiraxmaan ibni cawf mid waa madiina midna waa reer maka walaalaatihi buu yidhi sacd ibni rabiic wuxuu ku yidhi cabdiraxmaan ibni cawf nabigaana walaaliyeyso maaha ha tacaal kaalay maalkayga labaan ka dhigayaa ana min akar الnaasi maalan buu yidhi dadka ugu maal badan baan madiine ka mid ahay fa ucطiika nisfa maali maalkayga nisfiisa qaado intaa keliya ma aha weliba laba xaas baan leeyahay buu yidhi laba zawjaan qabaa kaalay labadaba waa ku tusayaan tii ku cajabgelaysa baan kaaga tanaasuli waan furi markaasaad guursanaysaa bal ka warrama qaala cabduraxmaan bin cawf radia allahu canhu iihaarka cajiibkale wuxuu ugu jawaabay isaguna cafaaf wanaagsan wuxuu yidhi baaraka allah fii maalika waahlik dullanii cala suuq waxaa arrintaa keenaya waxa weeye aliimaanu biاllahi wa biاlyowmi اlaakhir iyo waxa ilaahay agtiisa laga helayo marka asaaska nuxurkiisa aynu ku dadaalno taqwiyat اliimaan ummaddan iimaankeeda siday ku quweyn lahayd rabbigooda ay ku xidhmu lahaayeen subxaanahu wa tacaala aakhiradooda ay ku rumayn lahaayeen aniga saacadda waa igu beegan tahay doctore waxba saacadda hay tilmaamay saacad fiican baan haystaa oo ii sheegtay weliba alaarbe baan kashtay si ii xusuusiiso maxay dhiman baa leeyihi nacam marka guud ahaan warka aan soo koobno natiijadii ka dhacday khilaafkii iyo qabaliyadii iyo isdagaalkii cidna looga sheekayn maayo dalaailku sidiisuba ama waa dalaail nasiya oo qur-aanka iyo axaadiistii waa fara badan yihiin lama koobi karo oo faman cafaa wa aslaxa kugu filan dalaa'il caqliyana waabaad aragtaa oo isdagaalkii iyo isqabashadii iyo dadkii islaayey natiijada ka dhalatay waa u meel kale haddaan la aadeen ummadeenna soomaaliyeed dhibkii ku dhacay tashadurkii ku dhacay tafaruqa ku dhacay ay adduunka darafihiisa meel kasta ay tageen natiijadaas waxay ka timid waa iskhilaafka iyo isdagaalka weeye xalkiisuna waxa weeye aliimaanu billah wabilyowmi alaakhir iyo iimaanka nataa'ijtiisa iyo himaartii ka dhalanaysay oo ah in la walaaloobo oo walaalo la ahaado saddex darajaa marka lagaa rabaa xataa takuuna akhan liakhiik awalan awalan maa ka ugu horaysa an takufa sharaka can اnnaas sharkaaga in laga nabad galo tan labaadna walaalkaaga mu'minka ah khayrka aad la jeceshahay naftaada inaadtan la jeclaato wa bihi kamaalu liimaan ta saddexaad waa iihaaru in aad isaga door bido ood hormariso oo waxaad adigu u baahnayd aada isaga doorbido siiso marka allahna waafajiyo in sha allah waxaan kusoo gebagabaynayaa annuqطa alasaasiya fi lmawduuc wa aliimaanu billah aayadahan hadda sulxigeen akriyeyna iimaan buu ilaahay ka bilaabay liladiina aamanuu wacalى rabbihim yatawakkaluun allah yuwafiqna wإiyakum lima yuxib وyarضى wjazakum اllah khayr wالsalaamu عalaykum بارك الله فيكم لا إن شاء الله فقرada labaad intaynan u gudbin maadaama dadku ay iska kacayaan aan soo tukanno laakiin waa toban daqiiqa baaraka allah fiikum bacd alcasr sunno ma laha sunno kale ha soo alifin waa bidco marka hore ka soo laabto baaraka allah fiikum